بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu hi musanifku raximah اllahu tacaala fii kitaabih baabu nikaaxi lmushriki mushrigii nikaaxiisii ayuu baab yahay mushriga waxaa looga jeedaa alkaafir gaalkiiba halkan looga jeedaa diintuu doona ha haysto calaa ayi millatin kaan ama kitaabi ha mid ahlu kitaaba ama yaanu ahaanin waay wuxuu aslama idaa aslama hadduu islaamo kitaabiyun gaal kitaabi ah, aw hayruhu ama midaan kitaabi ahayn walxaal taxtahu kaas hoostiisa ay tahay uu qabo kitaabiyatun gabadh kitaabiyad ah daama nikaaxu nikaaxiisii wuu sii soconayaa aw amase aslama wuu islaamay kaa gaalka ah walxaal taxtahu asagoo hoostiisa ay tahay uu qabo waaniyatun mid sanab caabud ah aw majuusiyatun ama mid dab caabud ah fatakhallafa dabeetana ay ka hadho qabla dukhuulin intuuna u tegin ou la macaamilin kahor hor tanajasat ilfurqatu kala tegitaankii ayaa aw amase bacdahu bacda dukhuulin intuu la aqalqalay kadib ayay eh, kadib dhacday wa aslamat wayna ku islaamtay fi lciddati ciddada dhexdeedii daama nikaaxuu nikaaxiisii wuu sii soconayaa waaya wailaa haddii kale oy ku adkaysato kufrigeedii ilaa inta ciddadu ka dhammaanaysay faalfurqatu kala tegitaankii xaasilatun waxay ka bilaabmaysaa min islaamihi min xiini islaamihi markii uu islaamay waaya wuxuu ku yidhi haddii nin kitaabi ah oo ahlu kitaab ah ama yahuudi ha ahaado ama nasraani ha ahaadee soo islaamo ama mid aan kitaabi ahayn oo waani ah maalan ama majuusi ah ayaa soo islaamay wuxuuna qabay gabadh kitaabiyad ah gabadh kitaabiyad ah ayuu qabay ama yahuudiyad ha ahaato ama nasraaniyad ha ahaato nikaaxiisii wuu sii soconaya buui bilijmaac culamadu taa isku waafaqsany maxaa yeelay imikaba gabadh kitaabiyad ah wuu guursan karaa asagoo muslin ah marka mar haddii xaaskiisuba ay ahayd kitaabiyad asaguna iminka uu muslin yahay dee nikaaxi halkiibu kasii soconaya adhihi mahayo waa muslim gabadh eh, mushrikada qaba maxaa waxaan ogsoonan soo dhaafay ninka muslimka ah gabadh kitaabiyada ibtidaa'anba inuu guursan karo fakadalika dawaam dawaamanna waa u taasi waa masaladaas masalada labaad waxaa weeye ninkani wuu soo islaamay gabadhuu qabo kitaabiyad ma ahee waa waaniyad waa gabadh sanam caabud ah. ama waa mid majuusiyadoo dab caabud ah waa la kala qaadaya haddaba taas tafsiil baa soo gelaya fatakhallafat wayna kadib martay oo mayna la islaamin waaya takhallufkaa iyo dibdhacaasna waa intuuna la aqalgelin ka hor asagoon gabadhaa la macaamilin oo ina arag ayuu asagu islaamay ayadna waxay ku hadhay waaniyadeedii ama majuusiyadeedii tanajasat ilfurqatu furqadii baa degdegaysa maxaa looga jeedaa markaaba saasay ku fasakhmay nikaaxoodii waxaa weeye nikaax ka dhexeeya ma jiro sababtuna waa maxay maxaa yeelay nikaaxani nikaax ku adkaaday dukhuul ma aha waaya marka mar hadday gabadhan qabla dukhuulba ay ka habsaantay ninka ay kaga dib dhacday kufrigii saasay kaga furan tahay oo nikaaxeedii ku fasakhmay waaya bacda dukuul laakiin wuu ka duwan yahay oo wa aslamat fi lciddati way kadib dhacday laakiin ciddada dhexdeedii bay islaantay ciddadii ayadoon dhammaan ayay gabadhani soo islaantay oo ninkeedii ku raacday diinkii daama nikaaxu nikaxi halkiibu kasii soconayaa nikaaxi wuu sii soconayaa maxaa yeelay arrintaas waxaa daliilu ah xadiid abu daawuud uu ka wariyay can ibni cabbaas radia allahu tacaala canhuma ana imra'atan aslamat calaa cahdi rasuuli illaahi sala fatazawajat dabeetna way guursato fajaaa zawjuha ninkeedii ayaa yimid faqaala wuxuu hi yaa rasuul allah rasuulkii allow innii kuntu aslamtu anna waxaan ahaa mid soo islaamay wa calimat biislaami inaan islaamayna way ogeyd gabadhan marka nabig muxuu samey ala sl slam fantazacahaa rasuulu llaahi sala allahu wuxuu ka soo siibay oo ka soo qaaday min zawjihaa ninkii dambe ay guursatay waraddaha wuxuu u celiyay ilaa zawjiha alawal hore ee ka yar habsaamee agga kufriga kaga dibdhacay ayuu nabigu u celiyay calayhi salaau wasalaam marka xadiikaasa tusinaya gabadhii haddii ninkeeda kufrigii ay kaga dibdhacdo asaguna uu soo islaamo kadibna ay soo haleesho intay ciddada ku jirto ay soo islaamto in waxa weeye nikaax halkii uu kasii soconayo wailaa markanuu ku leeyahy wuxuu uga jeedaa hadii gabadhii ayna soo islaamin ay ku adkaysato kufrigeeda ilaa ciddaday ka dhammaato marka falfurqaةu min slaami marka way kala tegayaan furqadaana waxaa laga xisaabinayaa xilligii asagu islaamay illa asagaa ka hor islaamay soo ma xilligii uu asagu islaamay ayaa laga tirinayaa waxaa weeye furqadaas waaga wuxuu yihi aslama idaa aslama haddii uu islaamo kitaabiyun mid kitaabi ah aw hayruhu ama midaan kitaabi ahayn oo gaal kala ah wataxtahu xaal hoostiisa ay tahay uu qabo kitaabiyatun haweenay kitaabiyad ah daama nikaaxuhu nikaaxiisiibaa sii joogtoobaya aw amase aslama uu islaamay wataxtahu asagoo qaba waaniyatun gabadh waaniyad ah aw amase majuusiyatun mid dabcaawid ah oo fatakhallafat way kaga dibdhacday kufrigii oo kufrigiibay ku hadhay qabla dukhuulin inta uusan la aqalgelin uusan gabadha u tegin ka oo markaa way ka furanta aw bacdahu bacda dukuulin markii uu la aqalgalay kadib ayuu takhallufkaasi yimid oo way kadib dhacday oo mayna la soo islaamin iyada oo ay is arkeen ninka wa aslamat wayna islaamtay fi lciddati intay ciddada ku jirtay diinta islaamka ay soo gashay daama nikaaxu nikaaxiisina markaa wuu sii soconaya wailaa haddii kale oo ayna islaamkii soo gelin oo ciddadeedii sidaa ku dhammaato falfurqatu kala tagii min islaamihi islaamnimadiisii ayay ka bilaamaysaa oo saasay ku kala tageen laakiin furqadaa waxaa laga xisaabin doonaa xilligii asagu islaamay walow aslamat hadday ayadu islaamto wa asara asna ku adkaysto kufrigiisii faka ka cagsihi taa cagsigeedu bay la mid tahayo waxay la mid tahay sida asagoo islaama ayadna ay waxaa weeye ku sii socoto masaladii haddana soo dhaafayso bay la mid tahay macnaha hadda mualifka tusaalihii hore wuxuu noogu keenay ninkii inuu soo islaamay gabadhiina ay kadib dhacday ka takhalluftay haddii iyadoo ay islaamto asaguna uu takhallufo taaba may la mid soo dhaaftay iyo tafsiilkiina soo dhaafay unbaa gelay qabla dukuul hadday tahayna tanajasat ilfurqa bacda dukuul hadday tahayna waxaa la eegayaa inuu waxaa weeye asagii soo islaamay intii ciddada ku jirto inuu soo islaam hadduu soo islaaminta ciddada ku jirto waxaa weeye daama nikaaxuma nikaxoodu isu soconaya haddii uuna soo islaamin oo kufriga ku socda ilaa ciddada ka dhammaatayna waxa weeye furqadii waxaa laga xisaabinaya markii ayadu ay islaamta walow aslamaa labadii zawj ay wada islaamaan macan mar ay wada islaamaan daama nikaax nikaaxii baa sii joogtoobaya waalmaciyatu maciyaduna waxaa weeye waxaa laga eegaya muctabaratun waxaa looga eegayaa biaakhiri lafdi lafdiga u dambeeya ee tawxiidka unbaa laga eegayaa wuxuu ku ay mar islaamaan labadii zawj ee gaalada ah, labadii isqab gaalada ah, hadday mar islaamaan oo tawxiidkii mar loo wada qabto waxa weye nikaaxoodii wuu sii joogtoobayaa oo halkiibu ka sii soconaya bilijmaac ama qabla dukuul ha islaamaan ama bacda dukuul ha islaamaan marba haddii tawxiidka hal mar loo wada qabto oy mar diinta islaamka soo wada galaan nikaxoodi halkiiba kasii soconayaan loo kala qaadi maayo iminka qabla اdukuul iyo bacda اdukuul waay maxaa furqadu waxay ku timaadaa sideedaba biikhtilaafi اdiin diinkii oo kala duwanaada kufri iyo islaam halkanna diinkoodii maba kala duwanaan marka horena gaale isla hal marna islaamkii soo wada galeen marka marnaba diintii bayna ku kala tegin haddaba maciyada markaan leenahay macan markaan leenahay maxaa laga eegaya lafdigaa ay ku soo galeen waxaa weeye islaamka iyo tawxiidkii ah aakhirkiisa un baa laga eegayaa ashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu anna muxammadan rasuulu اllah xagga dambe un baa laga eegaya tawxiidka inay isku mar ku dhawaaqeen lafduljalalaha u dambeeya laakiin xagga hore way ku kala horrayn karaan agga hore haday ku kala horreeyaan dhib male laakiin xagga dambe inay isku mar ku dhawaaqaan u maamnucyada laga eegayaa buu kuri waaya waa in aakhiru kelimatin kelimadii u dambaysa oo islaamkiisii ah ninka islaamkiisii waa inay la xidhiidhaa aakhiru kelimatin oo islaamkeedii ah ama xarafka hore ha ku kala tagaan ama isku mar ha ku dhawaaqaan walow aslamaa hadday isla islaamaan macan wada jir hal mar hadday wada islaamaan daama nikaaxu nikaaxi wuu sii soconaya wuu sii joogtoobayaa waalmaciyatu wadajirkuna inuu mar wada dhaco islaamnimadii biaakhiri lafdi muctabaratun biaakhiri lafdi lafdiga aakhirkiisa baa laga eegaya waxayu adamnaa markii aan joogtaynay nikaaxii ay xukunnay macnaha inuu nikaaxii sii soconayo laa taduru dhibi mayso ama dhib keeni mayso muqaaranatu اlcaqdi caqdigii inuu la xidhiidho limufsidin wax fasahaadinaya mufsidkaasoo huwa isagooba zaa'ilun baaba'aya oon sii joogaynin cinda alislaami islaamka markii uu yimaado oo wa ay tahay zawjadaasi baxayu meel taxilu ay xalaal u tahay lahu ninka alaana iminka wain baqiya haddii uu sii joogo almufsidu wixii caqdiga nikaaxa fasahaadinayo falaa nikaaxa nikaax markaas ma jiro oo fa yuqaru haddaba waxaa lagu sugayaa fii nikaaxi nikaax nikaaxaasoo bilaa weliyin weli la'aan ah walaa shuhuudin markhaati la'aan bilaa nikaaxi bilaa weliyin wa shuhuudin ay wa bilaa shuhuudin ayadana sidoo kale fii nikaaxin waqaca nikaax dhacay fii ciddatin ciddo ciddadaasoo hiya iyaduba munqadiyatun ah mid dhammaatay cinda alislaami islaamnimada agteeda wa mu'aqatin wa calaa nikaaxin nikaax baa lagu sugayaa mu'aqatin oo la muddeeyey la wakhtiyeeyey in ictiqaduuhu hadday ictiqaadiyaan markay gaalada ahaayeen mu'abbadan inuu yahay nikaax joogto ah wakada waxaa la mid ah low qaarana alislaam islaamkii hadduu la xidhiidsamo ciddatu shubhatin ciddo shubha hadday la xidhiidsantaa la mid ah cala almadhabi muctamad haddaan qaban laa nikaaxu maxramin maxram nikaaxi lagu sugi maayo waaya walow aslama hadduu islaamo uma dabeetan axrama uu xarmado xaj ama cumro uma dabeetana aslamat ageedna ka daba islaamto walxaal huwa asagoo muxrimun muxrim ah uqira waa lagu sugayaa nikaaxii cala almadhabi muctamad haddaan qabanno waaya wuxuu idhi halkii aan nidhi nikaaxii wuu sii soconayaa masaa-isha haddayna soo dhaaftay ee nidhi labadii waxa weye gaalada ahaa ee soo islaamay waxa weye nikaaxoodii halkiibu ka sii soconayaa mas'ale kasta oon soo nidhi oon xukunnay inuu nikaaxoodii sii joogtoobayo wax dhiboo yani dhib ma keenaysu ku in aqdigoodii hore ee nikaax uu la xidhiidhay shay mufsid ah oo nikaaxii fasahaadinaya laakiin laba shardi haddii la helo weeye shardiga koowaad waxaa weeye in mufsidka nikaaxa fasahaadinaya uu yahay mid aan joogin imika yani xilliga islaamka ay soo galeen mufsidkaasi imika ma joogo u baabaa waa kow shardiga labaadna waxaa weeye iminka hadduu dooni lahaa inuu guursado gabadhan xalaal bay u noqon lahayd labadaas shardi haddii la helo nikaaxii waxaa weeye wax dhibaa oo u keenaya caqdigaa la xidhiidhay shay mufsid ah ma jiro waayahay tusaale ahaan isaga mualifku tusaalyaal noo keeni doonee gabadhan haddii uu ninka ku guursaday maalan nikaax bilaa weli ah nikaax bilaa weli hadduu ku guursaday oo waxa wey iska soo kaxayste un dabeetana eh, sidaa uu ku qabay waa sida gaaladu bay yeelaan dee ka fasax qaadanin bay u badan tahaybe marka ayada ah maadaama iminka mufsidkaasi uusan joogin waxa wey nikaaxoodii sidiibuu usii soconaya caqdigaa la xidhiiday markuu guntamayey waxa weeye bilaa weliga dhibaato u keeni sidoo kale bilaa shuhuud weliga wuu ka fasax qaataybe laakiin bilaa markhaati buu gabadha guursaday mufsidkaas iminka waxa weeye ma joogo oo markii caqdi uu dhacayay unbuu mufsidkaasi jiray hadda laakiin ma jiro hadda hadduu doono wuu nikaaxsan karaa marka labadii shardiba waa la helay nikaax bilaa weliga marku guursaday iyo bilaa shuhuud markuu guursaday iminka waxa weye mufsidkaasi ma joogo iminka hadduu doonana wuu guursan karaa haddaba waxaan leenahay nikaaxiisii wuu jirayaa sidoo kale haddii uu gabadha ku guursaday iyadoo ciddo ku jirta oo ciddadeeda ka dhammaanin ciddo tirsanaysa ayuu guursaday waaya ciddo uu qof kale lahaa nin baaba horey u furay iyadoo ciddadii ku jirta ayuu guursaday ama nin baa shubha ugu tegay iyadoo ciddadii ku jirta ayuu guursaday ciddadaana way dhammaatay oo iminka ma joogto ciddadani way dhammaatay marka waxa weeye iminka maadaama uu guursan karaba hadduu doono mufsidkiina uusan joogin ciddadii ay dhammaatay waxa weye waxaa leenahay nikaaxoodii waa saxiix waayahay markanaan idhi munqadiyatun cinda alislaam waxaa kaa baxaya haddii weli ciddadii ay socoto markay soo islaameen weli ciddadii baaba socota oo iminkay ba isguursadeen weli ciddadiina ma dhammaan waxa weeye markaa waa la kala geenayaa maadaama mufsidkii weli u baaqiya waxaa la mid ah nikaax muaqad ah ayay gabadhan isguursadeen waxay dhaheen maalan sanad baan isqabaynaa oo waxaa lagu shardiyeyba caqdiga nikaax hadday ictiqaadiyeen uu mu'abad yahay uu joogto noqonaya nikaaxa noocaas agtooda markay gaalada ahaayeen iminkana waxa wey wax dhibaa ah ma keenayo nikaaxiina wuxuu noqonayaa nikaax sharciga muctabar ah waayahay waxaa taa la mid ah haddii markii ay soo islaameen ay ciddatu shubha islaamnimadooda la xidhiidsatay baltaa hadda eeg sharxa qoraye tusaalihiise waxa wey nin baa soo islaamay buu ku aslama rajulu dabeetana fa wudi'at zawjatuhu bishubha xaaskiisii baa shubha loogu tegey uma aslamat ayadna soo islaamtay ayadoo shubha loogu tegey soo islaamtay ama taa cagsigeed ayadaa soo islaamtay kadibna shubha loogu tegey kadibna asagiibaa ciddada dhexdeeda soo islaamay shubhadaas la xidhiidhay cinda alislaam waxba ma keenayso oo caqdigii saamayn kuma yeelanayso ma raadaynayso maxaa yeelay qofka muslimka ahba xaaskiisa haddii shubha loogu tago nikaaxii ma goynayso shubhadaasi gaalkanaaba ka awlaysan oo ka mudan maxaa yeeley ankixada gaaladu waxay ixtimaashaa waxaysan ankixada muslimiinta inay ixtimaaleen ankixatu lkufaar taxtamilu maa laa taxtamiluhu ankixatu almuslimiin muslimiinta ankixadooda waxaysan ixtimaalin baa iyo ixtimaasha oo lagu dulqaataa sideeda hadda tusaalayaashaan sheegayna oo kale waaya haddii laakiin mufsidkii la xidhiidhay caqdigooda uu imika baaqiyah oo imikaba uu jiro ama imika aysan u bannaanayn gabadhan haddii aan dhahno imika ma guursan karaa aysan xalaal u ahaynba inuu guursado taa waxaa weeye waxay keenaysaa in nikaaxa aynaan ictibaarinno oo aan kala geyno tusaalahaan nin majuusi u ahaa buu guursaday gabadh maxramkiisa ayuuba guursaday u qabay ila majuustu walaaladoodu way guursadaane waan kala geenayna hadday soo islaamaan waan kala geenaynaa maxaa yeele mufsidkii ayaa weli baaqi ah maxaa yeele hadda ma guursan kara gabadha waa halkanuu ku leeyahy laa nikaaxu maxramin maxram nikaaxeeda maya maxaa yeelay mufsidkiibaa baaqi ah hadduu mar mufsidku baaqi yahayna nikaaxi lagu sugi maayo markaa wax nikaaxu jira ma jiro laakiin ka warran ixraamka haddii ka warran ninkii intuu islaamo dabeetana uu xaj xidho dabeetana asagoo muxrim ah haweenadiisa soo islaamto dee iminka uma tegi karo xaaraan bay ka tahy intaa uu muxrimka yahay marka taasi saamayn ma yeelanaysaa wax saamayn ku yeelanaysa ma jirto waan lagu sugayaa nikaaxoodii maxaa yeelay ixraamku inuu ku yimaado nikaax wax raada ku yeelan mayso qofka muslimka ah marka gaalkiibaaba ka sii awlaysta hadduu soo islaamo wuxuu idhi waxaytu adamna markii aan xukminay nikaaxa joogtanimadiisa inuu sii soconayo laa taduru dhibaato keeni mayso muqaaranatu lcaqdi caqdigii inuu la xidhiidho limufsidin wax fasahaadinaya caqdigii mufsidkaasi huwa asaguba zaa'ilun zuulaya oo baaba'aya cinda alislaami islaamka agtiisa macnaha ma jiro markii ay soo islaameen mufsidkaasi wuu tegey wuu dhammaaday oo wa kaanat ay tahay haweenaydii baxayu meel taxilu ay xalaal noqonaysa lahu ninkii alaana hadda hadduu doono inuu guursado wuu guursan karaa wain baqiya haddii uu hadhay almufsidu mufsidkii weli uu baaqiya mufsidkii la xidhiiday caqdiga markii ay guntayeen iminkaba hadduu weli uu jiro falaa nikaaxa nikaax markaa ma jiro hadaba inagoo taa ka tafriicinayna fa yuqaru haddaba waa lagu sugayaa calaa nikaaxi nikaax nikaaxaasoo bilaa weliyin weli la'aana wa shuhuudin wa bilaa shuhuudin shuhuud la'aana markhaati la'aana wa fii ciddatin ciddana waa lagu sugayaa hadduu ku guursaday ciddadaasoo wa fii ciddatin wa nikaaxin nikaax baa lagu sugayaa nikaaxaasoo fii ciddatin ciddo dhexdeed dhacay ciddadaasoo hiya iyaduba munqadiyatun dhammaatay cinda alislaami markii ay soo islaameen wa mu'aqatin wa nikaaxin nikaax baa lagu sugayaa nikaaxaasoo muaqat in la mudeeyey in ictiqaduuhu hadday ictiqaadiyeen nikaaxi muabadan inuu yahay mid joogto ah oo waxa weye daa'ima nikaaxa muaqadka waxay u ictiqaadsan yihiin inuu yahay nikaax muabada muaqad afkay ka dhahaan laakiin marba haddii labadii qof isguursato waa muabad saasay u yaqaanaan marba hadday saa u ictiqaadinayeen waxa weeyaan wax dhibaato ah keeni maayo oo nikaaxii muaqadka ahaa wuxuu u noqonayaa muabad say u ictiqaadiyeen buu unoqonayaa wakada waxaa la mid ah low qaarana alislaama islaamkii hadduu la xidhiidho ciddatu shubhatin ciddad shubha la xidhiidho cala almadhabi muctamad haddaan qabanno laa nikaaxu maxramin maxram nikaaxiisa maya haddii gabadh uu guursado waxa weye ninkii gaalka ahaa ama nasab maxram ha u noqoto ama ridaaca ama musaaharo lagu sugi mahayo maxaa yeele ibtidaa'anba ma bannaano inuu guursado iminka ma guursan karo marka dawaamanna waa saa aslama hadduu islaamo uma dabeetana axrama uu xarmado uma dabeetana aslamat ayadoo soo islaanto wa huwa alxaal huwa asagoo muxrimun muxrima uqira waa lagu sageeyaa nikaaxii cala madhab muctamad haddaan qabano walow nakaxa hadduu guursado xuratan haweenay xuro ah wa amatan iyo mid addoon ah oo ay wada islaamaan dhammaantood saddexdoodiiba tacayanat waxaa caynoobaysaa alxuratu gabadhii xurada ahayd wandafacat waxaa haraysa alamatu addoontiibaa nikaaxeedu u fasakhmaya meesha ka baxaysa cala almadhabi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi ninkan wuxuu guursaday gabadh xorro ah iyo gabadh adoona ah wada qabay markuu gaalka ahaa dabeetana asaga iyo labadiisii xaas midna midnaba xorrada ahayd midna amad ahayd ayaa mar wada islaamay waayahay gabadhii xorrada ahayd ayaa u caynoobaysa oo hadhaysa waaya addoontiina meesha way ka baxaysaa oo nikaaxeedii wuu fasakhmayaa maxaa yeelay mar haddii gabadh xuraa uu haysta ninkan dee ame uma bannaano amadan iminka inuu guursado uma bannaano waa kii aan soo dhahayn daabidkiina soo dhaafay wa kaanat bixayu taxilu lahu اlآan amadaas waxay la xidhiidhay mufsid oo mufsidkaas wuxuu asagoo xoro qaba ayuu addoon guursaday marka ama shuruuddii amadu ku guursanalaha lamaba helin ba hadday doonto waan u dayn lahayn amadaas haddii uusan xuradan qabin isla markaa shuruuddii amadu ku guursan lahay weli ay baaqi yihiin laakiin iminka maadaama gabadh xura uu qabo waxaan leenahay xuradan hayso amadanna waxa wey saasay kaaga fasakhanta maadaama iminkabada aadan curin karin guurkeedii walow nakaxa haddii uu guursado xuratan gabadh xura iyo amatan adoon oo wa aslamu ay wada islaamaan zawjkii iyo xuradii macan mar wada islaameen tacayanat اxuratu xuradii baa u caynoobaysa nikaaxi waاndafacat اlamatu amadiina way haraysaa cala madhabi muctamad haddaan qaban wa nikaaxu اlkufaari gaalada guurkoodu صaxiixun mid صaxiixa weeye cala الصaxiixi muctamad haddaan qabanno wa qiila waxaa la yidhi faasidun mid faasida weeye gaalada ankixadoodu wa qiila waxaa la yidhi in aslama hadduu islaamo oo waqurira la sugo tabayannaa wailaa haddii kale oo aynan ku sugin oo aan lagu sugin maxaan ku dhahaye nikaaxoodii falaa ee markaa nikaaxoodii ma asaxayo waayahay nikaaxa gaaladu xukunkiisu muxuu yahay saddex qowl baa ku sugan qowlka saxiixa ee muctamadka madhabka ku ah waxaa in nikaaxa gaaladu uu saxiix yahay oo innagaynan baarbaaraynin xaalkoodu wuxuu ahaa maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu idhi wa imra'atu fircawn fircawn oo gaalkii weyne la yaqaanin ayuu xaaskiisii u marka taa waxay tusinaysaa inuu ilaahi subxaana wa tacaala nikaaxi u qiray wa mra'atuhu xamaalata alxatab abulahab xaaskiisina wuu u nisbeeyey wa mra'atuhu haweenaydiisi buu ilahay u yidhi waxaa kaloo tusinaya xadiidkii khaylaan ayaa deliil ah ee markiiuu soo islaamay wa taxtahu akaru min arbaca isagoo afar wax ka badan markaasa nabig wuxu uhi alayhi sla slam amsik arbacan afar hayso wafaariq saa'irahunna inta kalena iska fasaxuu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam marka maxalushaahidku waxaa weeye wejhul istidlaalka nabi muusan weydiinin shuruudihuu ku guursaday muusan eh, ankixadooda shuruudahooda muusan baarbaarin marka nabigana alayhi salatu wasalaam mar hadduu ku sugay waxaa tusinaysaa inuu nikaaxoodu saxiix yahay maxaa yeelay hadduu nikaaxoodu baadil ahaan lahaa nabigu muuna nikaax baadila ku sugeen qowlka muctamadka wakaa qiil baa wuxuu leeyahay maye nikaaxoodu waa faasid maxaa yeele shuruudda ma ilaalinayaan gaaladu shuruudda innagu aan ilaalinno een isku guursanno ayagu ma ilaalinayaan walidaalik nikaaxooda waa faasid laakiin isla qowlka laftirkiisa wuxuu leeyahay la kala geyn maayo iyadoo nikaaxooda faasid yahay kala geyn mayno haddii xataa ay noo imaadaan o ay maxkamad noogu imaadaan kala kala geyn mayno cahdigii iyo dimadii baan ilaalinaynaa waaya yacni waana u ruqsaynaynaa si aysan diinta uga cararin ayaan u fududaynaynaa buu leeyahay qowlka saddexaad ba wuxuu waa mawquuf nikaaxa gaaladu waan fiirinaynaa haddii markay soo islaamaan nikaaxooda aan ku sugno waxaa noo caddaanaysa inuu nikaaxoodu saxiix yahay haddii aynaan ku sugina waxaa noo caddaanaysa nikaaxooda inuu faasid yahay waayahay wuxuu ihi facala saxiixi qowlkii saxiixaha koobaad aan ictimaadnay ah in nikaaxa gaaladu uu saxiix yahay low allaqa gaalkii haduu furo xaaskiisii alaaan saddex ku furay intay gaalada ahaayeen uma dabeetana aslamaa ay soo islaamaan lam taxilla xalaal u noqon mayso iminka ilaa bimuxallilin mid u xalaaleeyay in la helo mooyaane wuxuu ku yidhi hadduu ninkii gaalka ahaa gabadhii uu qabay ee uu saddex ku furay intay kufriga ku sugnaayeen ay gaalada ahaayeen kadibna ahee soo islaamaan ayagoo sidii isku qaba hadda saddexna uu ku furay iminkana weli sidiiba u qabaa iminka waxaan leenahay ha la kala geeyo mar haddii wax muxallila uusan dhex marin oo nin kale aysan intay kala tageen nin kale ay guursato ninka uu furo sida diinta islaamka ay caddaynaysa aysan yeelin waxa weeye iminka waa la kala geenaya lam taxilla ilaa bimuxallil yani xalaal u noqon maysa waa la kala geenaya ilaa nin kale inuu guursado oo xalaaleeyo mooyaane oo waxa weeye falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra way ka ayaddu ahayd shuruuddii ninkii gabadhii saddex ku furaa la marinayey markii xalaal u noqonayso baa la marinayaa waaya wuxuu ihi walow alaqa hadduu ku furo alaaan saddex hadduu gabadhiisii ku furo ninkii gaalka ah uma dabeetana aslaama ay soo wada islaamaan lam taxila xalaalu noqon mayso ilaa bimuxallilin miduu xalaalaynaya mooyaane waman qurirat haweeney waman haweenaydii qurirat lagu sugay nikaaxi falahaa waxaa u sugnaaday almusamaa meherkii la magacaabay aلصaxiixu ee صaxiix ahaa wa ama alfaasidu meherkii faasidkaha miyaa wadalika miaalka khamri sida khamrigii fain qabadatu hadday guddoonto qabla islaam islaam ka hor falaa shay alaha waxba ma sugnaanin wailaa haddii kaleo qabla islaam ayna waxba guddoomin famahru mili mahru mili baa u sugnaanaya wain qabadat hadday guddoonto bacdahu barhkii falaha waxaa u sugnaaday qistu maa baqi intii haray qisdigeeda wixii kaga soo hagaagay min mahri mili mahr mili wixii kaga soo hagaagay wuxuu ku yidhi gabadhii nikaaxeedii lagu sugay markay soo islaamtay kadib nikaaxeedii lagu sugay isla markaana ninka markuu guursanayey musamo saxiixa meherkeedu wuxuu ka dhigay musamo saxiixa musamaha saxiixa waxaa loga jeedaa wax aan xaaraan ahayn ayuu u magacaabay markuu guursanayey tusaale ahaan lacag buu u magacaabay ama dahab buu u magacaabay musamihii saxiixa ee loo magacaabay ee uu ku guursaday gabadhaasi way yeelanaysaa waaya ka waran hadduu musame faasida uu ku guursaday meherkeeda wuxuu ka dhigay shay xaaraana tusaale khamri buu ka dhigay khamribuu gabadha ku guursaday waan eegaynaa khamrigii haddii ay guddoontay qabla alislaam intayna soo islaamin ka hor ayaa khamrigeedii uu siiyey uu ku mehersaday falaa shay alaha markay soo islaamtay waxba yeehan mayso maxaa yaele wixii loo magacaabay dee qaalata laguna kala baxa laguna kala teg meherkaas iminka soo celin mayno dhihi mayno wixii aad kala qaadateen waxba kama jirine waxaa weeye immika gabadhan meher maharumidri sii dhihi way ku kala baxeen kaas haddii laakiin musamihii faasidkaa ah ee khamriga ahaa ayna gabadhi ka guddoomin qabla alislaam iminka waxaa u waajibaya maharumidri oo waayo maxaa yeelay loo magacaabay khamriga ah dee bacd alislaam ma guddoomi karto diinta islamka aan ogolayn in khamri la kala guddoomo ama meher laga dhigo ma ogolo diintu haddaba meeshiis maxaan ugu bedelayna gabadhi ilan meherla'aan ma noqon kartee mahru mil ayadoo kale waxa lagu meheriyo dumarka ayadoo kale ah ee weliba nisaa'ul qaraab ah ayaa eh, gabadhi la siinaya meher mil baa la siinaya haddii meherkii faasidka ahaa bar ka mida islaam ay guddoontay barna uu laabnaa intii u laabnayd wixii kaga soo hagaagayay meherumiligaa la siinaya tusaale ahaan wuxuu gabadhan ku mehersaday konton litir oo khamri ah, ayuu ku mehersaday maalan qabla islaam muxuu siiyey han iyo labaatan litr ayuuba siiyey marka haaf buu siiyey soo maa haaf baa u laabnaa haafkii u laabnaa ayaa mahrumithligii laga siinaya marka nisfu mahrilmil mahrulmil niskii baa la siinaya ila waa qisdi maa baqiya wixii u harhsanaa meherkii faasidka ah ayaa mahrumithligii laga siinaya oo niskii ah markaa saasoo uga jeeda markuu leeyahay falaha qistu maa baqiya min mahr lmil wuxuu ku yidhi waman qurirat gabadhii lagu sugaa nikaaxii falaha waxaa u sugnaaday musama saxiix musamihii saxiixa baa u sugnaaday wa ama alfaasidu musamihii faasidka ahmiya wixii la magacaabay ee faasidka ee meherka faasidka ah wadalika mitaalka khamrin khamri weeye fain qabadatu hadday guddoonto musamaha faasidka ah qabla islaam islaamnimo ka hor falaashay alla waxa uma sugnaanin wa ilaa haddii kale oo ay waxa weeye ayna guddoomin qabla islaam famahru mili mahru mili ayaa markaa u waajibaya wain qabada hadday guddoontay bacdahu bacda almahri alfaasid maherkii faasidka ahaa barhkii bay guddoontay qabla alislaam falahaa iminka waxay leedahay qistu maa baqiya wixii u hadhay wixii kaga soo hagaagay min mahri mili mahri milkii waman indafacat gabadhii ku hadhay biislaamin bisababi islaami islaam sababtii bay ku hadhay islaamnimadaasoo bacda dukhuulin is arag dabadii ahaaday iyo macaamil dabadii falahaa ayadii waxaa u sugnaaday almusamaa wixii loo magacaabay ee meherka ahaa alصaxiixu ee saxiixa ahaa goorma in صuxixa haddii la tasxiixiyo nikaaxuhum nikaaxoodii haddii la tasxiixiyo weeye wailaa haddii kale oo nikaaxoodii aan la tasxiixinin famahru mili mahru mili ayaa kolkaa u waajibaya aw qablahu aw amase lam tandafic maysan waxa weye ku hadhin bacda dukhuulin bal indafacat biislaam islaamnimay ku hadhay qablahu qabla duuuli duuulka hortii dhacay waayahay waصaxa nikaaxoodiina waa la taصxiixiyey fain kaana hadduu yahay alindifaacu indifaacaasi iyo haritaankaasi hadu yahay biislaamiha ay bisababi islaamiha islaamnimadeeda sababteeda falaa shaya laha waxba iyadama sugnaan ama mise biislaami bisababi islaami islaamnimadeeda sababteeda yuu ku yimid fa nisfu musama musamaha niski ayaa usugnaaday in kaana saxiixan hadduu saxiix yahay wailaa hadii kale oo musamihii usan saxiix ahayn fa nisfu mahru milin mahrumil niski ayaa u wuxuu ku idhi gabadhii hadii ay ayadii ninkeedii eh, ku kala hadhaan islaamnimo oo asagaaba islaamay ama ayadaa islaamtay midkoodii kolba islaamaba islaamnimadaasna waxay dhacday bacda dukhuul maray is arkeen kadib ay macaamileen kadib ayay islaamnimo ku kala hadheen gabadhaasi waxay leedahay ama iyadu gaalnimadaa ha ku hadho ama asagoo gaalnimadaa ku hadho midkay doontaba ha ahaatee musamihii meherkii loo magacaabay ee saxiixa ahaa ayay yeelanaysaa marba haddii lala aqalgalay maxaa yeelay meherkan wuxuu ugu sugnaanayaa dukuulkaas lala aqalgalay waaya waa haddii aan dhahno weeye nikaaxoodu waa saxiix haddii aan dhahno nikaaxoodu waa saxiix insuxaxa nikaaxum nikaaxooda hadii la tasxiixiyo weeye oo la nikaaxooda saxiix buu ahaa haddii laakiin aan dhahno nikaaxoodii saxiix maba ahaynba oo nikaax baadil uuba ahaa oo dee shuruuddii nikaaxa laga waayey markay soo islaameen kadib sidaynu soo dhaaftay markaa mahrumili baa la siinaya musami la siin mahaye mahrumili ayaa la siinaya intii loo tegey muqaabilkeeda waaya haddii laakiin waxaa weeye ay ku kala tagaan ee islaamnimo intayna aqalgelin ka hor oo nikaaxoodu inuu yahay nikaax saxiix oon ku xukmin inuu nikaax saxiixa yahay waan eegaynaa markaa yaa islaamay ma ayadaa islaantay mise asagaa islaamay yaa keenay islaamnimada fain kaana indifaac kala hadhitaankan hadduu ku yimaada biislaamiha ayadaaba islaamta oo diintii islaamka soo gashay marka waxba yeelan mayso waxba hee yeelan mayso maxaa yeelay furqadan jihadeeday ka xasishay ayadaa sabab u ahayd waayahay sidaa darteed maadaama qabla dukhuulla uu yahay ayada sababteedana waxa weeye furqadan ay ku timid waxba yeelan mayso haddii laakiin asagu soo islaamay oo ayada ay ku hadhay kufriga waxa weeye waxay yeelanaysaa nisfu mahri maharki niskii bay yeelanaysaa hadduu meherku musama ahaa nis bay yeelanaysaa waaya waa hadduu meherku ahaa meher saxiixa ah. hadduu meherku uusan saxiix ahayn oo meher faasid u ahaa sida khamriga oo kalena nisfu mahru mili mahru mil niskii bay yeelanaysaa wuxuu ihi waman indafacat tii ku hadhay bislaami bisabab islam islamnimo sababteed bacda dukuuli islamnimadaas dukuul kadib ahaatay falahaa waxaa u sugnaaday musama saxiix musamihii saxiixa wix la magacaabay ee saxiixa ahaa ayaa u sugnaaday oo meher ahaan ugu sugnaaday waase goorma in suxiix haddii la tasxiixiyo oo la xukmiyo inuu asaxayo nikaaxum nikaaxoodii wa ilaa haddii aan la xukmin nikaaxoodi inuu asaxayo famahru mil mahru mil ayaa gabadhii la siinaya markaa aw amase qablahu qabla dukuul ayay ku kala hadheen islaamkii oo wasixa nikaaxoodina waa la tasxiixiyey fain kaana indifaacu hadhitaankii hadduu yahay biislaami bisababi islaami ayada islaamnimadeeda sababteeda falaa shay alaha waxba male markaa aw biislami bisababi islaami islaamnimadeeda sababteeda ayuu indifaacani ku yimi fa nis musama musama niskii bay yeelanaysaa in kaana saxiix hadduu musamahaasi saxiix yahay wa ilaa haddii kale musamaha uu saxiix ahayn fa nisfu mahru mili mahru mili niskii ma yeelanaysaa walow taraafac ilayna haddii ay isu eh, inoo isu keen koryeelaan ama xaggeenna ay inoo xukum tagaan dimiyun mid dimi oo gaal ah wa muslimun mid muslim ah wajaba waxaa waajib ah alxukmu inaan kala saarno oon xukunno amamase dimiyaani laba dimiyeyn laba gaala ah oo dimiyeyn ah ayaa eh, noo yimid oo xugun noola yimid wajaba waxaa waajiba ah inaan kala saarno filadhar sida muctamadka tan dambe khilaaf baa ku jira wanuqiruhum waana ku sugaynaa kuwaa isukeen koryeelay ee xukunkeenna maxkamaddeenna yimid calaa maa nuqiru waxay aan ku sugayno calaa maa nuqiruhum calayhi wixii aan ku sugay lahayn low aslamuu hadday soo islaami lahaayeen wanubtilu waana burinaynaa maa laa nuqiru waxa inaan ku sugi lahayn hadday soo islaami lahaayeen wuxuu ku yidhi nin gaal ah iyo nin muslim ah ay maxkamadda noogu yimaadaan ama xukum inaan kala saaro ay dalbadaan waxaa waajib ah inaan kala saaro tan khilaaf kuma jiro qaطcan bilaa khilaafin way masalada nin gaal ah iyo nin muslima ah ayaa wax isku qabtay wuxuu doonaba waxaas marba hadday xukun isku qabtaan oy maxkamadda isla yimaadaan inaan sharciga islaamku kala saaraa waajiba ah. waaya ama kan muslimka ah muddaci ha ahaado ama asagu muddaca caleyh ha ahaado kii wax lagu sheeganayo maxaa yeelay qofka muslimkaa ah in dulmiga laga kor yeelo ayaa waajib ah waaya midda kale qofka muslimka intuu maxkamad gaala inuu aado ma bannaano marka waa in xaakim muslima uu kala saaraa maxaa yeele lianna alislaama yacluu walaa yuclaa calayh islaamka asagaa sarrayna laga sarrayn maayo waa haddii mid muslim yahay midna uu yahay hadday labadaba ay dimiyan ka labadaba waa gaalo maxkamadda islaamkana way yimaadeen in la kala saarana way rabaan ayadna waa waajib in la kala saaro laba qowl baa ku jira laakiin qowlka muctamadka ah ee raajixa waa in la kala saaraa maxaa ilahi subxana wa tacala ba arrinkaina faro wa an baynahum bima anzala allah ilahay wuxuu ku kala saartaa wixii ilaahay uu soo dejiyey ku kala saar oo ku kala xukun dadka waayahay walaa tattabic ahwaa'ahum midda kale imaamka waxaa waajib ku ah inuu dulmiga uu ka reebo ahlu dimada markaa waxaa waajib inuu kala saaro sida muslimiinta u kala saarayo qowlka labaad wuxuu leeyahay maya waajib ma ah hadduu doonana uu kala saari hadduu doonana uu iska day aayad baa ku soo aroortay fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum hadday ku yimaadaan kala xukun ama iskaga jeedso marka aayaddaas waxay tilmaantay buu leeyahay qowlkan dambe takhyiir inuu xaakimkii mukhayar u yahay laakiin qowlka hore wuxuu kaga jawaabay ibnu cabaas ayaa wuxuu caddeeyey aayaddan inay tahay mansuukh aayaddii horaa nasakday waaya culamada qaarna aayadda hore waxay ku xambaareen dimiyiinta aayaddan dambana mucaahadiinta waaya haddaba haddii aan kala saarayno gaaladii maxaan ku kala saaraynaa waxaan ku kala saaraynaa wixii aan ku kala saari lahayn hadday soo islaami lahaayeen ayaan ku kala saaraynaa sharciga ilaahay umaan ku xukumaynaa sida ayagoo islaam aan ula dhaqmaynaa sharciga islaamka maan ku dabaqaynaa wixii harci islaamku uu sugana waan sugaynaa wixii harci islaamku diidana waan diidaynaa waan burinaynaa walow taraafac hadday noogu xukum tagaan ilaynaa xaggeenna oo inoo kar yeelaan dacwad dimiyun mid dimi iyo muslim mid muslima wajaba alxukm in la kala saaro ayaa waajib oo la kala xukumo aw dimiyan lama dimiyeyna wajaba waxaa waajib in la kala saaro fi ladhari muctadadan qaban wanuqirahum waan ku sugaynaa kuwa gaalada ah calaa maa nuqiru waxaan ku sugi lahayn low aslamu hadday soo islaami lahaayeen oo nubdil waan burinaynaa maa la nuqiru waxaynan sugaynina waan burinaynaa faslun fasalkan wuxuu ka hadlayaa ninkii gaalka ahaa xaasaskii uu qabay ee ka badnaa cadadkii sharciga afar ka badan hadduu qofkii gaalka ah uu la soo islaamo isagoo qaba wixii aan ka yeeli lahayn ayuu fasalkani ka hadlayaa fii axkaami zawjaati alkaafir ida aslama calaa man laa yajuusu aljamcu baynahun gaalkii haddii uu soo islaamo isagoo qaba xaasas ayna bannaanin inuu kulmiyo aslama ida aslama hadduu soo islaamo gaalkii walxaal taxtahu asagoo qaba akaru min arbac wax afar ka badan oo waa aslamnay la soo islaamaan kuwa afarta ka badan macahu asaga maciisa la islaameen mar la wada islaameen aw amase mar la wada islaameen fi lciddati intay ciddada ku jireen ayay diintii islaamka soo galeen aw amase mayna soo islaamin ba kunna waxay lahaayeen marka horeba kitaabiyatin haween kitaabiyaad oo yahuudiyaad ama nasraaniyaada laazimahu waxaa ku waajibaya intaas suwaree soo dhaafnayba ikhtiyaaru arbacin afar inuu ka doorto dumarkaa afarta ka badan wayandaficu waxaa reebtoomaya oo meesha ka baxaya man zaada nikaaxu man zaada wixii ka badan afar nikaaxooda wuu hadhaya oo meeshuu ka baxaya wuxuu ku yidhi uu gaal uu soo islaamo asagoo qaba afar dumara wax ka badan isla markaa afartaa dumarka ah, waxa ka badan an ama lix ama toddoba ama toban intuu doonuu qabaa dumarkaasna way la soo islaameen hal mar bay towxiidkii waxaa weye loo wada qabtoo diintii islaamka soo wada galeen ama intii ciddada ay ku jireen ayay soo islaameen ama dumar kitaabiyaeday ahaayeen marka horeba ilan dumar kitaabiyaadka ah haddii xataa diintooda ay ku baaqi yihiin yahuudiyaadka ama nasraaniyaadkii waxaw nikaaxoodii ma fasakhmayo sidiina soo dhaaftay marka ayada ah waxaa waajib ku aha buu idhi inuu afar doorto afar dumar ah inuu doorto ayaa waajib ah waayahay inta kale ee afartaa ka badanna waxa weeye nikaaxoodii wuu fasakhmayaa oo e, nikaaxoodii meeshuu ka baxayaa taana waxaa daliil saxaabiga khaylaan athaqafi radia allahu tacala canhu ayaa soo islaamay asagoo toban dumara ah qaba dabeetna nabig wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam amsik arbacan wafaariq saa'irahun afarna hayso inta kalena iska fasax rawaahu tirmidiy waxaa isku mid ah inay mar soo wada islaameen inuu mar wada guursaday waxaa isku mid ah inuu mar wada guursaday dumarkaa waxa weye afarta ka badan iyo inuu murataban u guursaday inay kala dembeeyeen waa isku mid kuwii hore inuu doorto ama kuwa dambe inuu doorto oo dib ka guursaday waa isku mid intaasoo dhan maxaa yeele alimaam shaafici qaacidu masale usoo deliishada wuxuu idhi tarku اlistifsaal fii xikaayati اlaxwaal maca qiyaami اlاxtimaal yunaزlu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal yani istifsaal in laga tago waa faahfaahin weydiin ama caddayn weydiin in laga tago fii xikaayat اlaxwaal iyadoo axwaal laguu sheegay xaalado kala duwan laguu sheegay xaalad laguu sheegay inaad faahfaahin weydiiso oo laga tago ayaday suuragal tahay inay dee xaalado iyo suwar kala duwan masalada leedahay waxay taa la dejinayaa buu ihi cumuum mansilat alcumuum fi lmaqaal nabiga calayhi salatu salaam muusan weydiinin khaylaan dumarkan seed u guursatay ma mar baad wada guursatay mise way kala dembeeyeen muusan dhihin oo muusan dhihin inta hore haddii aad eh, eh, waxa weeye eh, kala dembeeyeen intii hore ma afartii horeaan xalaal kuwa wixii dambe xaaraan bay kaa noqonaya muusan dhihin waxaa saas loo leeyahay jumhuuru culamaa sidan ay qabaan imam shaafici uu ku tegey laakiin abu xaniifa wuxuu leeyahay haddii murataban loo guursaday afartii hore unbaa xalaal ah wixii dambe waxa weeye xalaal uma noqonayan aslanba nikaaxoodii maba asixinba wuxuu yidhi wain aslama macahu hadday ninkii la islaamaan ee dumarkii qabla dukuulin intuusan la aqalgelin ka hor aw fi lciddati ama ciddada waxa weeye dhexdeeda ay ku soo islaamaan arbacun afar baa soo islaamay faqad oo keliya tacayanna afarta oo macaynoobaya waaya wuxuu ku yidhi haddii qabla dukhuul ay afar dumarkii waxa weye afarta ka badnaa afar ka mid ah ayaa mar la wada islaamay afartaa unbaa u caynoobaysa oo xalaal u noqonaysa wixii kuwii ku hadhay kufrigana xalaal noqon mahayaan saasay kaga fasakmeen sidoo kale ciddada dhexdeedii ayaa afar soo islaameen wixii e, ku hadhay ciddada ee waxaa weeye soo islaamin xaaraan ka noqonayaanoo nikaaxood uu ka fasakmaya afartii soo islaantay ayuunbaa xaasu noqon doona walow aslama hadduu islaamo wa taxtahu xaal hoostiisa ay ummun hooyihii wa bintuhaa inanteedii kitaabiyataani labadaba ay kitaabiyan yihiin oo mase aslamataa ay islaamaan weeye e, ummadii iyo bintadeedii fain dakhala hadduu u tago bihimaa labadaba hadduu u tegey xarumataa xaaraan bay ka noqonayaan abadan weligood aw mase laa biwaaxidatin ay lam yadkhul biwaaxidatin midna muuse la aqalgelin tacayanat albintu inantii ayaa u caynoobaysa oo xaasu noqon doonta wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeya maye yatakhayar wuu kala dooran doonaa aw mase bilbinti dakhala bilbinti inantii la aqalgalay tacayanad ayada caynoobaysa aw mase bilummi hooyadiibu la aqalgalay xarumataa labaduba xaaraan bay noqonaya abadan weligood fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maye tabqal ummu hooyadii ayaa u hadhaysa waayahay halkan wuxuu ku tilmaamaya masalo dhowr suuro leh ilaa afar xaaladood ayuu matniga noogu sheegay labana sharaxa ku daray marka masaladaas waxaa weeye nin baa soo islaamay asagoo qaba gabadh iyo hooyadeed inan iyo hooyadeed buu wada qabay waa majuusi hadduu doono gaal majuusi u ahaa ila majuusta wax ka xaaraana maba jireen marka labadaasna waxa weeye inantaa iyo hooyadeedna waa kitaabiyatayn inay soo islaamaan waxba shardi maaha markaas ama waa way la soo islaameen kitaabiyayn maba ahe way la soo islaameen marka suurada koobaad waxaa weeye in uu labadaba la aqalgalay inanta iyo hooyadeed buu la aqalgalay marka labadaba xaaraan bay ka noqonayaan labadaba xaaraan bay ka noqonayaan maxaa yeele hadduu mid u tegi lahaa ee uu shubho ugu tegi laha ti kale xaaraan bay ka noqon lahay hadduu nikaax kula aqalgalayna min baabi awlaaha marka labadaba xaaraan bay ka noqonayaan waa suurada koobaad o ama labadaba muun la aqalgelin hadduun labada la aqalgelinna waxa weeye gabadhii ayaa markaa xaas u noqonaysa tacayanat ilbint hooyadiina way hadhaysa waay waxaan ku eh, salaynaynaa calaa sixati ankixati kufaar masaladayna soo dhaaftay lahayd in gaalada nikaaxooda uu saxiix yahay masaladaasaa lagu dhisayaa maxaa yeeley alcaqdu cala albint gabadha haddii la meheriyo yuxarimu alum hooyadii baa xaaraan noqonaysa laakiin haddii hooyada la meheriyo gabadhii xaaraan ma noqonayso marka haddii uusan labadaba la aqalgelin hooyadii waxay xaaraan ku noqonaysaa bimujarad alcaqdi cala albint gabadheedii markuu mehersaday ayay xaaraan ka noqotay marka inantiiumaa hadhaysa hooyadiina xaaraan bay noqonaysaa qowlba wuxuu leey maya wuu kala dooranaya labadooda taana waa suuradii labaad suuradda saddexaad ama inantiibuu la aqalgalay hadduu inanta la aqalgalay tacayanad ayadaa markaa u caynoobaysa inay xaasu noqoto hooyadiina xaaraan bay ka noqonaysaa waaya suuradda afraadna waxaa weeye hooyadii ayuu la aqalgalay xarumataa tanna xaaraan bay ka wada noqonayaan labadaba xaaraan bay ka noqonayaan oo maxay xaaraan uga noqonayaan maxay eedhantuna waxay xaaraan kaga noqonaysaa maxaa yidhaha hooyadeed ayuu la aqalgalay oo intaasay xaaraan kaga noqonaysa hooyadan waxay xaaraan kaga noqonaysaa lilcaqdi cala albinti gabadheedii maadaama uu caqdi nikaax uu ku rito ayay xaaraan kaga noqonaysaa marka mid kasta waxay xaaraan ku noqon lahayd sababkii xaraan ku noqon lahayd meesha yimid waxaaso dhan waxa lagu salaynayaa qaacidada ahayd calaa sixat nikaax alkufaar qowlkii ahaa ayaa lagu salaynaya haddii laakiin aan dhahno nikaaxooda saxiix ma ah de meesha wax yaallamaba jiraba waaya afartaa suuro kitaabka inoo qoray qowl baa wuxuu leey masaladan dambe suuradan dambe tabqal uma hooyadii baa hadhaysa xaaladda shanaad waxaa weeye haddii uu e, ka shakiyo middii uu la aqalgalay taana waxaa weeye tacayanat albint waxay la mid tahay xaaladdii hee ee awlaa biwaaxidatin tii aan soo sheegnay ee labaad ayay la mid tahay bintadii ayaa markaa caynoobaysa laakiin sida waaracnimada waxa wey labadaba in laga xaaraantimeeyo xaaladda lixaadna waxaa weeye tii uu la aqalgalimaya ti kalu ka shakiyey nikaaxu labadu wuu burayaa waaya wuxuu aw aslama wuu islaamay walxaal taxtahu asagoo qaba amatun addoon qaba addoontaasoo aslamat macahu la islaamtay aw fi lciddati ama ciddada dhexdeeda ku soo islaamtay uqira waa lagu sugayaa nikaaxeedii in xallad lahu alamatu addoonta hadday iminka xalaal u tahay fain takhallafat hadday ka hadho qabla dukhuuli intuusan la aqalgelin ka hor tanajasad way degdegaysaa alfurqatu furqadii kala tagii wuu degdegaya aw amase imaaun addoommo aslama u islaame walxaal imaaun addoommo ow eh, aslam u islaame wataxtahu asagoo hoostiisa ay tahay imaamun addoommo oo wa aslamna macahu ay la islaameen aw fi lciddati ama ciddada dhexdeeda kula islaameen ikhtaar wuxuu dooranaya amatan addoon in xallad lahu hadday xalaal tahay cinda ijtimaaci islaamihi islaamnimadiisa markay la kulantay kulmeen iyo wa islaamihina iyo islaamnimadooda wailaa haddii kale indafacna way hadhayaan waaya aw amase xuratun aslam wuu islaamay walxaal xuratun wa taxtahu asagoo hoostiisa ay tahay xuratun gabadh xuro ah wa imaanu iyo addoommo oo wa aslamna macahu way la islaameen aw fi lciddati ama ciddada dhexdeeda kula islaameen addoommihii tacayanat xuradii umaa caynoobaysa wandafacna addoommihina way hadhayaan wain asarat hadday waxaa weeye xuradii ay ku adkaysato gaalnimadii fanqadat ciddatuha ciddadeeda dhammaato ikhtaar amatan addoon buu dooran doonaa waaya walow aslamat hadday ayadoo islaamto wactaqna addoommihiina ay xoroobaan uma dabeetana aslamna ay ku soo islaamaan fi lciddati ciddada dhexdeeda fa ka xaraa'irin fahunna addoommaha ayaga ah ka xaraa'ira addoommo eh, ka xaraa'ira haween xor ah oo xaraa'ir ah, ayay la mid yihiinoo fa yakhtaar wuxuu dooran doonaa arbacan afar waayahay wuxuu ku yidhi eh, ninkii hadduu soo islaamo asagoo qaba adoon addoon buu qabay markuu soo islaamay addoontiina way la soo islaamtay oo mar wada islaameen ama ciddadii intay ku jirtay way ka yar hadhay laakiin ciddada dhexdeedii bay soo raacday oo islaamnimadii bay ku soo haleeshay waa lagu sugayaa buu idhi nikaaxoodii laakiin bishar in xallat lahu اlamatu addoonta hadday iminka xalaal u oo dee shuruuddiina soo dhaaftay addoontu xalaal ku noqonaysay la helayo oo ninkani waaba mucsir waxa weeye canad iyo zinu ka cabsanaya waxa weye gabadh xor ahna ma haysto mana guursan karo waxa weye haddii shuruuddii la helo waxa weye iminka addoontaas la soo e, islaamnimada ku soo raacday xalaal bay noqonaysaa haddii addoontaasi ay kaga hadho qabla dukhuul ayadoon is arag ayuu asagoo soo islaamay ayadna way ka hadhay tanajas lilfurqatu markaa way e, furqadii soo degdegaysaa oo ku kala tageen mar hadduu qabla dukhuul yahayba islaamnimadaas ama taasi waa suura waa hal addoon haddii ka waran asaguu soo islaamo asagoo qaba addoommo kooxa addoommahaasna ay la islaamaan ama ciddada dhexdeedii ay ku soo raacaan ay ku soo haleelaan wuxuu ka dooranayaa hal addoon unbuu ka dooran doonaa hal addoon unbuu ka dooran doonaa waase goorma haddii ay xalaal u tahay adoontaas markii islaamnimadiisa iyo islaamnimadooda ay kulmaan macnaha waxaa looga jeedaa imminka addoon miyuu guursan karaa markii ay waxa weye addoommahaas ay soo islaameen haddii uu guursan karo addoon iminkaba dee mid buu dooran doonaa laakiin wax mid ka badan looma ogolo wa ilaa haddii kale oo waxa weye iminka aysan u bannaanen addoontu inuu guursado markii islaamnimadiisa islaamnimadeeda kulmeen dhammaan way hadhayaan addoommaho dhan way ka hadhayaan maxaa yeele iminkaba ma guursan karo mid ka mid ah, mid ka ma dooran karo aw xuratun waimaa gabadh xurro ah asagoo qaba iyo addoommo ayuu soo islaamay waayah addoommihii iyo gabadhii xorrada ahaydba way la islaameen ama ciddada dhexdeedii bay ku soo haleeleen islaamnimadii waxaa u soo hadhaysa uun gabadhaa xurada ah tacayanad xuradaasaa usoo caynoobaysa oo u hadhaysa wandafacna eg mualifku damaa'ir buu kala celinayaa faacilkii waxa weeye afcaashaana ma sheegayo tacayanad markuu le wuxuu uga jeedaa xuradii wandafacna ay ilimaa waxaa lagu kala garanayaa ifraadka iyo jamca marka tacayanad yani waxaa u hadhaysa xuradii wandafacna ay alimaa addoommihii way harhayaan maadaama xurada ay joogto dee addooma uma inuu guursado sidaa darteed addoomihii ku hadheen xurada ama u hadhaysa waaya haddii laakiin gabadhii xurada ahayd ay ku adkaysato kufrigii ilaa ciddadeedii ay wuxuu dooran doonaa oon hal amo ayuu addoommihii la soo islaamay ka dooran doonaa waaya haddii gabadhii xorada ahayd soo islaamto addoommihiina ay xoroobaan kadibna ay soo islaamaan markay ciddadii ku jireen markaa way siman yihiin gabadhii xorada ahayd iyo addoommihii waxa weye soo islaamay way siman yihiin marka dhammaantood waa xaraa'ir iminka iminka waa xaraa'ir marka afar unbuu ka dooran doonaa faykhtaaru arbaca minhuna afar buu ka dooran doonaa wuxuu ihi walihtiyaaru doorashadii waxa weye ikhtartuki waan ku doortay aw amase aqrartu nikaaxaka nikaaxagii baan sugay amsaktuka waan ku haystay aw habatuka ama waan ku sugay walaaqu furitaankii ikhtiyaarun waa doorasho la dhihaaru dhihaarkiisa waxa weeye doorasho maaha walilaahu ilaagiina doorasho maaha fil asaxi muctamad haddaan qabanno walaa yasixu ma asaxayo tacliiqu ikhtiyaarin doorasho in la tacliiqiyo walaa faskin iyo fasakhitaantoona walow xasara haddii uu ku koobo alikhtiyaara doorashadii fii khamsin shan hadduu ku koobo indafaca waxaa waxaa meesha ka baxaya man zaada nikaaxu man zaada wixii intaa ka badan nikaaxoodii ayaa meesha ka baxaya alayhi waxaa waajib ku ah markaa atacyiin nuucayimo ikhtiyaarkii alfaadii lagu dooranaya halka ku tilmaamaya mualifku wuxuu ku yidhi markuu ninkuu soo islaamo asagoo afar ka badan qaba waa inuu afar ka doortaabaan nidhi marka afartaa muxuu ku dooranaya alfaadu ku dooranaya waxaa wey inu dhaho ikhtartuki adaan ku doortay ama nikaaxaagii baan sugay ama adaan ku haystay ama waxaa weeye waan ku sugay ama waxa weeye waa wahaakada iyo alfaadii la midka ahaa alaaq furitaanku waa ikhtiyaar markuu leeyahy alaaqu waa waa ikhtiyaar macnaheeda maaha taa uu furay muusan doonanin maaha la soco taa uu furay buu doortay wey maxaa yeele nikaaxa waxaa lagula khitaabaa zawjada markaa hadduu dhaho heblaayana waan furay heblaayana waan furay labadaa wuu doortay waa xaasaskiisi laba unbaa usoo hadhay hadda hadduu dhaho heblaaye iyo heblaayana waan doortay labadaa unbaa usoo hadhaya waad fahamtay soo maha intuu laba furo hadduu maalan lix qabi ka soo qaad lix buu qabay markaasuu laba furay labadaa wuu furay waxaan leeyahay laba kale dooro basa ah. laba kale dooro maxaa yeelay talaaqu waa ikhtiyaar buu ku leeyahayo waxaa lagula khitaabaa gabadh aad qabtoon dihaarka hadduu dho anta calaygi ka dahri ummi ilaagi hadduu ka dhaarto waxaa wey kaasi asagoo ikhtiyaar maaha maxaa yeelay dee cidaan zooje ahayn baa lagula khitaabi karaa kuwa ma bannaanuu ku yidha mana ansaxayso ikhtiyaarki inuu hardi ku xidho fasakhi inuu shardi ku xidho ou dhaho in dakhilti daara faqad ikhtartu nikaaxaki aw fasakhtu haddii aad aqalkan gasho nikaaxagii baan doortay ama waan fasakhay inuu dhaho ma asaxayso maxaa yeelay ikhtiyaarku waa tacyiin tacyiin iyo tacliiqna ma kulmayaan laakiin waxaa la yidhi markasaa la leeyahay waa haddii uu yahay ikhtiyaarkani istiqlaali mid madax bannaan uu yahay oo midii magac dhabay laakiin hadduu yahay imni ikhtiyaar dimni ah oo caam ah tusaalean wuxuu hi man dakhalat iddaara fahiya daaliqun gabadhii gurigaa gasha way furan tahay midii gurigaa gasha waxa wey furmaysaa saasuunu ku doortay dimnan buu ku doortay waa wuxuu idhi walow xasara haddii uu ku koobo alikhtiyaara doorashadii fii khamsin shan indafaca waxaa meesha ka baxaya man zaada nikaaxu man zaada waxa weeye wixii ka badan shantaas ayuu nikaaxoodii meesha ka baxaya wa calayhi waxaan laga rabaa atacyiin inuu cayimo wanafaqathunna inuu biilo xataa yakhtaara ilaa uu ka doorto fain taraka hadduu ka tago alikhtiyaara doorashadii xubisa waa la xidhayaa fain maata hadduu dhinto qablahu qabla alikhtiyaar intuusan dooran ka hor ictadad way ku ictitirsanaysaa xaamilun tii uurka bihi ay biwadci alxamli uurka dejintiisii wadaatu ashhurin tii bilaha u saaxiibka ahaydna wayru madhuulin biha iyo ti aan lala aqalgelinna biarbacati ashhuri wacashir afar bilood iyo toban cisho ayay ku cidotirsanaysaa wadaatu aqraa'in wactadad way ku cidotirsanaysaa daatu aqraa'in tii aqraada u saaxiibka ahaydna bilakari kolba midkii badan oo min alaqraa'i aqraadi ah wa arbacatin wacashrin afar bilood iyo toban habeen kolba midkii badan ayay ku cidotirsanaysaa wa yuuqafu waa xaasas nasiibkood ay dhaxal ka lahaayeen xataa yastalixna ilaa ay ka heshiiyaan wuxuu ku yidhi haddii uu ikhtiyaarkii ku koobo shan wuxuu idhi dumarkan aan waxaa weeye aan qabay la soo islaamay ee tobankaha maalan shantan aan doortay buuhi muuse dhiin afar baan doortay shantan aan doortay buuhi waaya horta shantaas ayaa waxaa weeye ikhtiyaarka ku dhacay wixii ka soo hadhay horta meesha bay ka baxayaan waaya shantiiba haddana la leeyahay waxaa lagaaga fadhiyaa inaad afar haddana ka doorato ood mid meesha ka saarto ilaan shan ku wada kuma wada bannaano waaya wa calayhi tacyiin inuu cayimaa laga rabaa afartii uu shantaa ka sii doorto shantaa wixii ka so hadhan horta meshu way ka baxayaan waaya waxaa laga rabaa inuu shantaaba uu biilo ilaa uu ka dooranayo xataa yakhtaara inuu shantiiba uu biilaa laga rabaa maxaa yidhi asaga u xabaasan yihin bixukmi nikaxna ugu xabaasan yihin haddaba hadduu diido inuu shantii afar ka doorto waa la xidhaya maxaa yeele waajib buu diiday laga rabay waayo hadduu dhao halyar kaadiyo muddo si aan oga soo fiirsano wixii ii fiican oo naga soo fikro bal kuwii aan dooran lahaa saddex cishaa loo yarkaadinaya lakiin looga badin maayo saddex cisho haddaba haddii uu dhinto ka war asagoon weli kala dooranin shantii asagoon ka dooranin ee afartii uu kala hadhi lahaa way ciddo tirsanayaan antoodiiba horta way cidd tirsanayaan see bay u ciddi tirsanayaan tii uurka lahaydna biwadci اlxamli bay ku ciddi tirsanaysaa uurka markay ay dejiso ciddadii bay ka dhammaatay maxaa yeel wadcu اlxamli asagu fii kuli اlaxwaal cidda tirsigu kuma kala duwanaado gabadha haday mar uur leedahay ciddadeedu waxa wey biwadci اlxamli ama ninkeedii ha ka dhinto ama ha la furo tii aan uur lahayn tii daatu ashhur ahayd tii bilaha ku ciddi tirsanaysay inanti yarayd iyo tii waxaa weeye aysada ahayd ee quusatay iyo hayru madkhuulin biha tii aan lala aqalgelinba kuwaana waxay ku ciddi tirsanayaan arbacata ashhurin wa cashir afar bilood iyo toban habeen ixtiyaaan mid kasta inay zawjo taha suuragala waxaa kuu soo hadhay daatu aqraa tii aqraada ku cidi tirsanaysa aqraada waxaa loga jeedaa xaydka iyo duhriga tii ku cidi tirsanaysa waayahay taa iyadu waxaa loo eegayaa kolba midkii badan aqraada iyo afarta bilood iyo tobanka cisho kolba midkii badan bay ku ciditirsanaysa oo maxaasaa loo leeyahay maxaa yeele waa suuragal inay mid kasta waxaa suuragal ah inay zawje ay tahay marka waxaa laga rabaa ciddat alwafaat inay ku ciditirsato ciddat alwafaatna waxaa weeye afar bilood iyo toban habeen waxaa kaloo suuragal ah ninkan inuu inaxaas u ahaynba maadaama ay shan dumar ay yihiin inay inaxaas ahaynna waa suuragal marka waxay ku ciditirsanaysaa aqraa labadiiba way ku ceditirsan kolba midkii badan ayay xisaabsanaysaa waayahay say markaa yani xaasaskii de raggii ninkii guursan lahaa biyaqiinin xalaal ugu noqoto marka aqraaday ku bilaabaysaa haddii aqraadi ay dhammaato intaysan afartii bilood iyo tobankii habeen dhammaanin waxa weeye way dhammaystiraysaa afartii bilood iyo tobankii habeen ayay dhammaystiraysaa haddii afarta bilood iyo tobankii habeen ay dhammaadaan intay aqraadi ay dhammaanin oo duhriga aysan ka dhammaaninba waxa weeye aqraadi ayay dhammaystiraysaa waaya ninkii haddii la in la dhaxlo dumarkii shantaasay bay dhaxlayaan wuxuu ku yidhi horta nasiibkoodii meel baan u dhigaynaa nasiibkoodii dumarkan eh, shantaa ay yeelan lahaayeen meel baan u dhigaynaa ama rubcu ha ahaado ama umun ha ahaado haddii farac waaris uu joogana waa umun hadduu farac waaris jooginna waa rubcu meel baa loo dhigaya marka ayagaan leenahay heshiiya xataa yastalixna ayagaa heshiinaya ama markaasi isleega ha u qaybsadaan ama ha kala badsadaan wallahu tacaala aclam wsal allah wslm cla nabiyina mxamed